بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل أقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست أو سبع وأكثره خمسة عشر يوما بليالها وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما وغالبه أربعة وعشرون يوما أو ثلاثة وعشرون يوما ولا حد لأكثره halkan wuxuu ka gelay xaydkii xaydku waa dhiigga caadada ah oo haweenka ku dhaca dhiigga caadada ah oo haweenka ku dhaca oo aan jirra keenin ku soo baxaa caafimaad caafimaad ayuu ku yimaadaa ee jiro kuma yimaado isagu waa jiraa dhiig jira ku yimaada oo istixaadada ah istixaado la yidhaahdo marka xaydka oo dumarka ku dhaca inta ugu yaraanta badan yowma walaylatun waa maalin iyo habeen maalin iyo habeen inta ugu yar intaasuu dumarka hayaa maalinkii habeenka shardi maaha inuu afar saac socdo maaha shardi waxaa un shardi ah in oo yacni si uu xayd u noqdo in afar saac markii uu ku dhacay iyo markeeda kale inuu joogo yacnii mar ayuu ku dhacayaa maalan maray isku arkaysaa haweentii mar dambe isku arki maydo markii markeeda kale ayay haddana isku arkaysaa ama wax ka horeeya markii markeed kale ama wax ka horeeya isku arkaysaa haddana saas haddee u aragto markaas waa xayd hadduu soo laaban waayo markaas xayd maaha waa damulfasaad marka aqalulxaydi xayd inta ugu yaraanta badan oo aqalu muddat ilxaydi weyaane xaydka muddadiisa inta ugu yaraanta badan qofka uu hayo haweenta uu hayo yowmun maalin weeyaan iyo waleylatun habeen maalin iyo habeen ayuu hayaa inta ugu yar hadduu ka yar yahay maalin iyo habeen waxa weeyaan xayd ma aha waa dhiig iska jiro ah oo maxaad maaragtay ayuu noqonayaa laakiin ma xayd ma noqonayo yowmahu leylatunta waxaan dhahnay loolama jeedo inuu iska socdo oo maalinka o dhan iyo habeenka o dhan inuu iska socdo ee waxaa ku filan mar ay arkaysaa maalan habeenkii maqribkii oo kale mar arkaysaa maalan haddana hadhow waxay arkaysaa maqribka kale intaan la gaarin ama markii la gaaro <clears throat> laakiin aan la dhaafin ayay haddana wax arkaysaa hadda intaas saas u aragto iyo wixii ka sii badan waa xayd haddana yacni waxa weyaan haddii maalan aragto maqribkii oo kale habeennimado habeenkii oo dhan waa socdayba miaal maalinkii laakiin afar iyo labaatan sax ma gaarin kabacdi waa go'ay isaguna xayd ma aha markaas waa inuu afar iyo labaatan sac dhamaysto inta ugu yaraanta badan yowm maalin weeyaan iyo waliilatun habeen waqaalibuhu qaalibkiisuna inta badan badanaaba dumarka intuu hayo waa badana qaalibka dumarka intuu hayo ilaa habeenii maalin ugu yaraan badana lagu yara badanaa intuu hayo oo qaalib dumarka inta uu xayd hayo waxaa weeyaan sittun lix aw sabcun waxaa weeyaan lix habeen ama toddoba habeen waxaana lix maalmood lix habeen ama toddoba habeen ayuu hayaa haalib yani qaarna dumarka wuxuu hayaa lix habeen qaarna wuxuu hayaa toddoba habeen ayuu hayaa qaar lix habeen haya qaarna toddoba habeen haya waa waa dad dadka yani waa badankood dadka say u badan yihiin marka laga fiiriyo wa akaruhu inta ugu badan inta ugu badan maxaa loola jeedaa inta ugu badan waxaa loola jeedaa intaas wixii ka dambeeya aysan xayd noqonaynin hamsa cashara yowman shan iyo toban maalmood weeyaan bilayaaliha habeenadeedana ku jiraan yacnii shan iyo toban habeen hadduu ka badan hayo intaas oo ka badan shan iyo tobanka xayd weela dhihi maayo waa damulfasaad lianna xayd shan iyo toban maalmood kama bato inta marka meesha maxaa ka soo baxay muddada ugu yar oo haweenayda xaydka uu hayo oo wixii ka yaru aysan xayd ahayn waa yowman waleylatun badanaa dumarka marka la eego oo caadada dumarka marka la eego badanaaba waxa weeyaan intu hayo say u badan yihiin dumarku say u badan yihiin qaar ka sii badan waa jiraan laakiin say iyagu u badan yihiin waa eh, sittatu ayaam aw sabcatu ayaam lix maalmood ama toddoba maalmood oo habeenadiina ku jiraan ayuu hayaa waa say u badan yihiin dumarku kuwa ugu badanna kuwa ugu badanna waa shan iyo toban maalmood oo habeenadii ku jiraan dumar yar dumar yaroo marka habeen iyo maalin haynaya intooda badan dumarka waxaa haynaya afar toddoba maalmood ama lix maalmood dumarka qofka ugu badan oo dhiig hayana waa kuwa ugu badani shan iyo toban intaasaa lagu sheegay aqalulxayd xaydunta ugu yaraanta badani yowmun maalin weeyaan iyo waleylatun habeen waghaalibuhu haalibulxayd xayd inta qaalibkiisa ah oo inta badanaa dumarka u hayana sittun lix aw sabcun ama toddoba weeyaan wa akaru inta ugu badanoo wixii ka badan xayd aysan ahayna hamsa cashara yowman shan iyo toban maalmoodoo layaaliha beenadeedin ku jiraan aqalu duhri bayna alxaydatayn aqalu duhri duhri inta eh, inta ugu yaraanta badan bayna alxaydatayn labada xayd la daahir noqdo hamsa cashara shan toban maalmood wa aalib uhri bayna xaydateynina arbacata waishruuna yowma wuxuu yidhi duhri inta ugu waa duhriga u dhexeeya labada xayd duhriga labada xayd u dhexeeya xaydaa ku dhaca haweenaydii daahir ayay noqotay duhrigaasi inta ugu yar oo duhrigaasi uhaykana waa imisa waa shan iyo toban ka yaraado duhrigii shan iyo toban ka yaraado dhiiggaas yimid waxa weeyaan waa istixaada waa dhiig jirka keentay laakiin ma aha dhiiggii xaydka ma aha duhrigii waa inuusan ka yaraanin shan iyo toban maalmood waa inta ugu yar aqalu duhri duhriga inta ugu yaraanta badan duhrigii baynal xaydotayni labada xayd dhexdooda ahaaday khamsa cashara yowman shan iyo toban maalmood arbacata waishruuna afar iyo labaatan weeyaan yowman oo maalin ow amase alaaatun waishruuna labaatan iyo saddex weeyaan yowman oo maalin halkaas maxaad ku ogaatay u fiirsa marka waxa weyaan sababtu waxay tahay qofka dumarka ah oo awal xaydkooda sida aalibka awalba qaalibka awalba iyo kan waa soo socdaan dumarka inta badan maxay ahayd lix maalood ama toddoba maalood haweentii lix maalmood xaydkoodu ahaa aalibka xaydku lix maalmood ahaa duhrigeedu wuxuu noqonayaa afar iyo labaatan maalmood si bil isugu dhammaystiranto bil oo lix maalmood duhri xayd hayey afar iyo labaatanna daahir xid wey midii haalibkeedu toddoba toddoba maalmood tii maxadma xaydkeedu ahaan jirayna waa saddex iyo labaatan maalmood labaatan saddex maalmood ayagu duhrigiina uu haynaya oo way daahir noqonaysaa inta ugu yarna qaar waxaa dhici karta saas inaysan noqon oo maay say noqonaysaa waxaa laga yaabaa shan iyo toban maalmood oo kale xaydkii inuu hayo ayaa dhici karta han iyo toban maalmood xayd haynaysa toddoba maalmood ama lix maalmood ama toddoba maalmood wax ka yar lix maalmood ka sii yar maalin ugu yaraan ilaa hore usoo martay aqalu uhri buu ku yidhi uhri kan ugu yaraanta badan baynal xaydotayni labada xayd dhexdooda duhriga kan ugu yaraanta badan hamsa cashara han iyo toban weeyaan yowman oo maalin waqaalibuhu qaaliba duhri duhrigii qaalibkiisii oo yani baynal xaydateen laga daahir noqdo labada xayd dhexdooda duhriga ah intaasay u badan yihiin dumarku arbacatu wacishruuna afar iyo labaatan weeyaan yowman oo maalin aw alaaata wacishruuna ama saddex iyo labaatan yowman maalin yowman oo maalin walaa xadda liakarihi walaa xadda xad liakarihi akari duhri bayna alxaydatayn lama dhihi karo intaas labada ayd labada xayd duhriga u dhaxeeya intaas ka badan ma dhici karto lama dhihi karo lama dhihi karo xayd hadduu haweenta ku dhaco daahiray noqotay xaydka kale intaas yacni ka badan duhri ma ahaa karto lama dhihi karo lianna qad tamkusu fi dahri waxaa laga yaabaa haweeneydu zaminkao dhan iska joogto bilaa xaydinba waxaa laga yaabaa inaysan weligeedba aydin baa laga yaabaa inaysan weligeedba aydin waa laga yaabaa han bilood ayay xaydlaan iska ahaanaysa hadday rabto daahir iska noqonaysa marka xad looma qaban karo xad waxaa loo qaban karaa duhriga maxaan dhihi lahaa haalibka iyo aqalka alaqalu walhaalib ayaa loo laakiin aar looma qaban karo oo yani duhriga ah laakiin aar waxaa loo qaban karaa xaydka loo qaban karaa mal fahmaya warkaas bas waydaan ag maraya ya hmm. marka waa saas waxaa loo qaban karaa waxaa loo qaban karaa waxa weeyaan duhriga markay tahay inta ugu yar waa lagu sheegay maxay ahayd toban iyo shan aye badanaa dumarka intuu hayana waxaa weeyaan waa afar iyo labaatan waa qofkii lix maalmo oo hayn jiray saddexiyo labaatan waa qofkii oo maxay hayn jiray toddoba habeen ilaa bil ayaa bishiiba mar ayay qofkaasi xaydaysaa marka laakiin waxaan dhahnay lama dhihi karo intaas ka badan duhri ma aha awel waa soo sheeg muugta intaas ka badan xayd maaha xataa haddii dhiiggii socdo waa la tukanaya markaas ay ahayd laakiin dhihi maayo tan xataa haddii aysan meeshii dhiigma uusan olin ilaa wa ilaa waa in salaaddii laga taga ma aha ma aha saas maaha yani marka waa saas marka saas fahma walaa xadda xad liakarihi akari duhri bayna alxaydotayni duhriga oo labada xad u dhexeeya yacnii inta ugu badan waa xad ma laha halkaas uga baxa taas aqalu nifaasi majatun waqaalibuhu arbacuuna yowma waakaruhu sittuuna yowma aqalu nifaas nifaaska kan ugu yaraanta badani majatun tufid wey haweentii waxir soo gemisa bannaanka usoo tuuraysa waa soo tuftay markay dhasho dhiigga dhalmada waxaa ugu yaruu ku yidhi hal mar oo xoogaa dhiiga ka yimaado maja majada tufad tufiddaa la yihahdaa waa kow taas intaas haddii hal mar dhiig ka yimaado haddii dhiig ka yimaado hadduusan dhiig ka imaana dhibba ma laha waatan hore soo marnay markaan soo marinay oo maxayd maaragtay qubayska markaan ka soo hadlaynay fardulgusli waataan soo dhehaynay waxyaabaha laga qubaysto waxyaabaha laga qubaysto waatay ahayd alwilaadatu waannifaas laban u kala tirinay wilaadadu waxa weya way dhashay dhiigna kama imaan markaasaaba qubays waajibaya salaaddii hore ka bilaabaysa nifaaskiina waxa weeyaan waa yimid ilaa oo go waxba la qubaysan maayaan marka <clears throat> nifaaskii marka waxa weeyaan maxaa ugu yar muddatu nifaas majatun ba hal mar inay soo tufto xoogaa inuu ka yimaado mar daba inuusan soo laabanaa dhici kartaba hadduu soo laaban waayo salaaddii hore ka bilaabaysa inta qubaysato waqaalibuhu dumarka say u badan yihiin marka la eegana arbacuuna yowman afartan maalmood wey dumarku waxay u badan yihiin afartan maalmood inuu hayo afartan maalmood kabacdina ka go'o dhiiggii dhalmadu ka go'o wa agaru inta ugu badan oo waxaas kabacdi aysan nifaas noqonaynin muxuu yahay situuna yowman lixdan maalmood mar hadduu lixdan maalmood la gaaro dhiiggiina weli socdo salaadda ayay bilaabaysaa waa tukanaysaa salaaddeeda lianna dhiiggaasi ma aha nifaas dhiiggaasi nifaas ma aha waaruhu waxaad leedahay ani akaru nifaasi nifaaska inta ugu badanna situuna yowman lixdan maalmood wey halkaas ayaad uga baxday faslun acdaaru salaati inaani annawmu wاnnisyaan fasalkan hadda waa ka baxnay ahaaradii halkaasaan ahaaradii arrimaheeda uga baxnay halkan waxaan ka gelaynaa salaadii oo loo dahaaro qaadanayay marka salaadii hadaan gelina fasilun acdaaru salaati salaadda cuduryaalkeediis cudur salaada looga tegi karo inaani laba wey oo qofku uusan ku dembaabaynin salaaddii qofku ka tagtay ma uusan tukanin ma dembaabin maxaa dhacay labada arimoodba midaa jira mid ayaa jira labada arimood oo muxuu yahay annawm hurdo wanisyaano iyo ilow halmaan haddii qofkii uu salaaddii dhammeed iska iloobaba waa iska iloobay salaadii u iloobay bas dembiile ma aha laakiin maxaa la rabaa salaaddii waktigeed waa tegey ha soo qadeeyo soo qadeeyo waad ilowday salaaddii waa saas waad hurday salaaddii waktigeed o dhan waa hurdaysa laakiin hadduu yidhaahdo hadda imise maaraysa duhurkii waa galay ma xoogaa yaraa seexana duhurkii noo jiraa waa dembiile qofkaas faradka ilaahay gudo marka hore ka bacdi sax salaadaha ugu wakti dheer cishaha ugu wakti dheer hadduu yidhaahdo maxaad maaratay waa caadadeeda waxay tahay inaan soo tooso laga yeelima waa dembaabaya markaas ha tukan salaada marka tukad kabaxi seexo maba la rababa cishahan la tukanay in la seexdan acdaaru salaat salaadda cuduryaalkeedii alacdaar almujawizatu acdaarta bannaynaysa yacnii oo qofka ay u bannaantuusa ku dembaabeynin hadduu salaadda uga taga loo acdaaru salaa salaada cuduryaalkeedii inaani laba weeyaan laba cudur cudurdaar intaasaa loogu heli karaa wax kale loogama heli karo annawm wanisaac qaar badan waxay sameeyaan xoogaa madaxa xanuunaaya waajirana xoogaa jiru dareemaya madaxa xanuunaya markaas markaasuu leeyahy salaadda waa xoogaa waa xanuunsanaa hadda wax almarad ma aragteen almarad muku taala waa maya idan laysa bicudurin maradku cudur ma aha acdaaru salaa salaadda cuduryaalkeedii inaani laba way annawm hordo iyo wanisyaanu halman waa labadaas bis wax kaloo cudurdaara ma jiraan faslun shuruud salaati amaaniya halkaas uga baxda taasna faslkaas shuruud salaa salaadda shardiyaalkeedii amaaniyatu sid u fiirsa yaani kaalumin hore waa taan shardi u soo sheegnay maa yataqadamu cala shay waa hayga waa ka hormara markuu salaada waan waa ka horeeyaan laakiin ilaa asalaamu calaykum la yihahdo waa inuu daa'im ahaada haygaasi ilaa salaada asalaamu calaykum laga dhaho sidii u joogaa saasaa loola jeedaa hardiga shuruud salaati salaada shardiyaalkeedii amaniyatu sideed way hal shardi haddii lagaa waayo salaadaadu ma ansixin salaadaadii ma ansixin muxuu yahay ashard اlأwal dahaaraة اxadaثayni labadii xada oo laga daahir yahay labadii xada oo laga labadii xada maxay ahaayeen alxadaث اlأصغar wاlxadaث اlأكbar xadadka yar xadadka yar muxuu yahay waa wixii weyse waajibiya wixii weyse waajibiya alxadaث اlأصغar waa xadadka yar wاlxadaث اlأكbarna waa wixii qubays waajibiya hore sumcadda soo kala marin dib ugu laabe raajicu hore dib ugu laabe soo fiiri soo fiiri intaas wey insha alla waxyaabahan waa marka la is-imtixaanayo hadhow kitaabku dhammaado iyo waxyaabaha la isku imtixaanayo ay ka mid noqon karaan marka muxuu yidhi dahaaratu alxadaثayni labadii xada oo laga daahir noqdo wixii qubays waajibay maxaa le weyn intee qubays waajibinaysay horaa loo soo sheegay intee weyse maxaa weyse waajibinayey oo maxaad maaratay waa wixii oo qubayska weysada burinaya laguu sheegaya waxyaabihii weysada burinaya iyo waxyaabihii qubayska waajib qubayska waajibinaya intii wayaan wax kale maaha marka dahaaraة اxadaثayni saas labada xadaث alxadaث الأكbar wاlxadaث الأصغar waa inuu ka daahir ahaadaa waa koow taasi mid ashard الثaanي ashard الثaanي wالطahaaraةu طahaaro weeyaano can الnajaasati najaase laga daahiriya ka labaadna muxuu yahay waa inuu najaaso qofku ka daahir qofka tukanaya najaase inuu ka daahir yahay ayaa la rabaa qofka xaggee looga daahir yahay fi الthawbi maradii wاlbadani jirka wاlmakaani iyo meesha lagu tukanayo saddexdaba waa inay daahir ku ahaadaan jirkaaga waa inaysan wax najaasa uusan lahayn haddii jirkaagu najaasisan yahay salaad ka ansixi mayso haddii maradaadu najaasaysan tahay salaadi ka ansixi mayso haddii meesha aad ku tukanayso ay najaaso tahay salaadaadu ma ansaxayso saddexdaas ayaa la rabaa inuu qofku ka daahir yahay wadahaaratu dahaaro weyaan cani najaasati najaasadii laga daahir yahay fi hawmi maradii dhexdeedii najaasadii hata waa in laga daahir yahay walbadani jirkii looga daahir yahay walmakaan iyo meeshii lagu tukanayo saddexdaba shardiga saddexaad muxuu yahay satrulcawra qofka tukanaya cawradiisu waa inay asturantaa cawradiisa uu ku keeni doono cawraadka dumarka cawrooyinkooda iyo ragga cawrooyinkooda waa ku isaga kuu sheegi doonaa cawrada la asturaayo isaga kuu sheegaya wa satru lcawra cawrada asturiddeedii la shardiyaa qofka tukanaya cawradiisu inay asturan tahay hadduu rag yahay ragga cawradoodii ha asturan tahay hadduu dumar yahay dumarka cawradoodii ha asturaato taasina waa saas kan afaraad waistiqbaalu اqiblati qibladii qaabiladeedii qofku markuu tukanayo waa inuu qiblada qaabilaa qibladii meeshii loo tukanayay qibladu maxay tahay waa kacbada alkacbatu almusharafa adduunka meeshaad joogtaba kacbadaad soo qaabilaysaa haddaad xaggaas ka marto annaga hadda xaggaas waqooyiyay naga jirtaa daday xaggan ka soo jirtaa daday xaggan u jirtaa daday xaggan u jirtaa ilaa iyadaa la qaabilayaa hadda meesha kaa xigto ayaa hadba meesha ay kaa xigto ayaad u tukanaysaa ilaa iyadaasaa raba in maxaa la yidhaha la qaabilo wa satru lcawrati cawradii asturideedii weeyaan waistiqbaalu qablati qablada qaabilideedii wa dukuulu waqti waqtiga gelidiisii waqtigiina waa inuu galaa salaadda aad tukanaysa waqtigeedii waa inuu galaa lagama hormari karo lagama gadaal mari karo inaad ka hormarto lama ogola inaad ka dib marto lama ogola shantaas maxaa umuurtaas maxay tahay waxa weeyaan waa shan arin oo shantuba arkaan u fiirsa waataan dhahnay waataan nidhi shardiga waxaa la yidhahdaa maa yataqadamu cala shay shayga waxaa ka hormara hadda dahaaratu xadaeen goormuu qofku daahir yahay allaahu akbar intuusan dhihin al raba inuu meel walba daahir u tahay najaasadii goormaa jirka marada makaanka goormaa raba inay daahir tahay intuusan salaadda allah akbar dhihin cawrada goormuu asturaya intuusan salaadda allah akbar dhihin qiblada goormuu qaabilaya salaadda intuus allahu mar dheh markuu qaabilo kabacdi allahu mar dhahaya marka waxaa weeyaan ilaa goormaan rabaana marka allahu marteena kabacdina ilaa assalaamu calaykumta way anta shanta arrinba daa'im ku yihiin iyo saddex soo socota waalcilmu ogaanshaa la shardiya bifardiyatiha fardiyati fardiyati salaa salaada oo tukanayo oo faradka ah salaadda faradka ah inay farad tahay waa inu ogaadaa inay farad tahay waa inuu ogaadaa marka wuxuu yidhi waalcilmu salaada oo tukanayo inay farad tahay waa inuu ku cilmi leeyahay waalcilmu ogaanshaha la shardiga bifardiyatiha fardiyati salaa hadduu u haysto salaaddu inay sunno tahay oo layskaga dhaafi karo haddi waa eber waxba ka ansixi maayaan wa anlaa yactiqida uusan ictiqaadinin fardan farad faradkoo min furuudihaa salaadda fardyaalkeeda ka mida ah, sitatun marka u fiirso furuud salaa waa noo imaan doontaa weeyaan waa maxaad maaragtay waxyaabaha salaada oo maxaad maaragtay oo inay salaada farad ah salaad marka halkan waxaa looga jeedaa laakiin waxay tahay salaadan inay farad tahay waa inaad ogaataa salaadda aad tukanayso farad inay tahay waa inaad ogaataa farad faradyaalkeeda ka mida iyo waajib waajibiyaalkeeda ka mida yacni waajib waajibyaalkeeda ka mida waadan sunno wey aadan isdhihin waanlaa yactiqida waynuusan ictiqaadin fardan farad faradkoo min furuudihaa salaada fardiyaalkeeda ka mid ah sunnatan sunno inuusan u ictiqaadin uusan isdhihin waa sunno waa gartay kan sagaalaadoo ugu dambeeya sideedaadoo ugu dambeeya wajtinaabu lmubdilaati waxyaabaha salaadda buriye iska ilaaliyo markuu salaadda waxa buriye inuu iska jiro oo iska ilaaliyo wajtinaabu lmubdilaat waxyaabaha salaadda buriye inuu iska jiro oo ka dheeraado ka fogaado hadda markii hore muxuu yidhi dahaaratu اlxadaثayni tiyuu kuu sheegaya alaxdaau axdaa xadaثyaalku inaani laba wey xadaثyaalku waa labo laba xadaثaa jirta asqaru ku yar wa akbaru iyo mid weyn labadaas xadaثyaalku u qaybsamaan xadayaalku maxay u qaybsamaan labo xada yar iyo xada weyn falasqaaru xadadka yar maa awjaba alwuduu maa awjaba alwadu maa awjaba alwuduu waysaqaad wixii waajibiya waay maxaa la yidhaha xadadka yar waa wixii wayse waajibiya walakbaru xadadka weyna maa awjaba algusla qubays wixii waajibiya waay falasqaaru falxadatu اlasqaru xadadka yar maa weeyaan shay maago awjaba waajibiya alwuduu'a waysaqaad waajibya walabaru xadadka weyna maa awjaba alghusla qubays wax waajibiye wey waa wixii maxay qubays waajibiye iska jo halkaas ka joogo